والإيمان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intan kifaaya weyn microfoon koronto weyn waxaan aad looguma dhawaado ikhwatii fi illaahi allahu khayr baaraka allahu fiikum makaankan oo kale iyo maqaamkan oo kale ma sahlano in la fadhiisto inkastoo hadda ay jabtayba waayigii hore si sahlan laguma soo gaari jir intaanu aan da'da aan jiro iyo wixii ka sarreeyey dadki jiray inuu sidan oo kale kursi usoo fadhiisto oo bulsho weyn yidhahda waxbaan u sheegi diini ah waagii hore ma sahlanaan jirin ma sahlanaan jirin brotocoolkii la mari jiray iyo mufradaadkii la qaadan jiray ilaa minhaajka uu ka xifdiyo tuxfaha ibnu xajar alhaytami mufradaadkiisa oo dhan uu maarata masale kasta meesha ku yaallo uu ogaado hebel uu ogaado markaa kadib yunbuu iman jiray saa darteed way yaraan jirtay dadka hortooda in la soo istaago hadda laakiin wax kaste bannaankaa la keenay wax kaste waxaa weeyaan waa u sahlanaaday marka in laska soo fadhiisto marka mawduucan ama mokaankan aad buu culus yahay wax sahlan ma aha alimaam ibnu qaymir raxmat ullaahi calayhi kitaabu leh iclaam lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin la yidhaahdo kuwii alla xaggiisa ka tawqiiciyey ka saxiixay maarata can rabbi alcaalamiin yani waa culummada khaasulkhulaska ah ee masaa'isha iyo diinta min allaahi ka timid siday ahayd iyo khaaliska dadka usoo gudbinayso idan manziladaa qofka qof kasta mma sheegan karo halkaana ma gaari karo ilaa in yar oo ilahi subxaana watacala ku irsaaqa mooyaane marka horta awalan waan ka cudurdaaran booskan oo kale marka aniga iyo amtaashayda munaasab uma intaa kadib anugu caawa adilo badan idiin sheegi mahayo wax badan bay dadku adilo badan qaateen inta aad xifdisan tahay ama xadiid ama aayada iyo intii aad maqashay ninkas hadduu dib ugu noqdo intaasaa intay ku filaata ka soo hadhin laakiin waxaan rabaa caawa inaan idiin sheekeeyaan rabaa ama waxyaabo badan oo caalamka ka jira ama aad dad badan ka dhex guuxaya inaan yar taabtaan rabaa ciwaanka anaa usoo dooray oo idhi shumuuliyat lislaam islaamka iyo shaamilnimadkiisa inuu islaamku wax kaste waa isagu koobay wax ka dhexbaxsanna uusan jirin oo bini aadamka xayaatadiisa adduunka iyo aakhira labaduba ma min shayin ma jiro adduunka ku saabsan ama aakhiro ilaa islaamku uu ka waramay mas-uuliyaddiisa asagaa qaaday asagaa insaanka ricaayadiisa iyo tawjiihintiisa iyo xayaatadiisa iyo aakhiradiisa labaduba islaamka u damaana qaaday inuu meesha ugu fiican uu ku tawjiihiyo laakiin muslimiintii markay jahli kaga dhacaan islaamka oo iyagu gaabiyaan ayaa dadka qaarkood shubha la imanayaan oo leeyihiin islaamku waa muta'ahir weeye iyo wixii la midka marka shumuuliyat lislaam macnaheedu waa shay shaamila oo xayaato duun iyo aakhira waxba aana ka tegin dhinac kasta oo maarata xayaatada bini aadamka ama habnooleedkiisai wax majaal kasta islaamka asal u ah wuuna iftiimiyey ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay suurat lisraa aayadda sagaalaad in weliba islaamku tawjiihin qura mehe dariiqada ugu fiican buu kuu sheegay ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur wuxuu qofka ku hanuuninhayaa oo u sheegahayaa dariiqo kasta midda ugu fiican buu u sheegay yahdi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ugu toositaan badan ayuu u sheegaya aayaddaas baa la akhriya qofka tafaasiirta ama wax akhriyi kara adwaaulbayaan alimaam maxamed alamin shanqiidi tafsiirkiisa aayadda bal ka akhriya dhammaan wixii shubaha ah oo gaal iyo gaalla jireena ay islaamka ku keeneen buu kaga jawaabi haddii caqiida tahay haddii mucaamaro iyo bini aadam wax dhexmaray ay tahay haddii guur tahay tacadudu zawjaad hadday tahay wax kaste addoonnimo hadday tahay waxyaabaha islaamka lagu sheegay kamid tahay kuwa aan waxba ka garanayno dhe islaamka asagaa addoonnimu taqriirinhaya islaamku asagaa xorriyaddii cidhiidhinhaya islaamku asagaa haween badan baneeyey waxaasoo dhan ay sheegaan halkaasu ku taqriirinayo kagana jawaabayaan sida uguna saxsan buu islaamku u iftiimiyey idan shumuuliyat alislaam waxaan dul istaagahayaa shaamilnimadka islaamku afar bushsin ama afar qaybood ama afar daahiro ayay si toosa uga muuqanaysaa afartaana kama baxsanaba xayaatada adduunka shumuuliyatu zaman xagga zamanka islaamku zaman kasta iyo waqti kaste mid la jaan qaadahaya wey oo saalix u ah zamankaas hadda in la soo saaray kitaabka la soo dejiyey ayaad moodaysa idan shumuuliyatu zaman xagga zamanka islaamku waa shaamil wey zaman hore iyo mid dambe ma kala leh waa shaamil wey saalix likulli zamaanin zaman kasta islaamku saalix buu u yahay dhaqankiisu ta labaad shumuuliyat lmakaan saalixun likulli makaan yani meel hebla ah, orobo africa hebel ma kala leh ay makaan kasta oo buqca oo ardadan ku taalloo bashar uu ku nool yahay saalix buu u yahay inuu ku dhaqmo in lagu dhaqmo saalix buu u yahay shumuuliyat lmakaan baa liha midda saddexaad shumuuliyatuhu maarata likulli insaan insaan kasta iyo fardi kastoo bini aadamka saalix buu u yahay uu uwaasa noqon karaa qof kasta wuu soo geli karaa qofuu cidhiiri ka yahay ma jirto dhammaan way isugu iman karaan caalamka laga soo heli maayo andimo aala dadko dhan isugu imanayan abadan midka dhammaan isku soo waduuri waxay doonaan u bixiyeen cunsuriya ku jirta haddii andnimada lagu dhiso waxa la yidhaahdo midab haddii lagu dhiso qaar baa bix madow haddii lagu dhiso cadaankii baa bix cadaan haddii lagu dhiso luqad haddii lagu dhiso intaan luqadaa garanaynin baa bixi dhaqaala haddii lagu dhiso intaan dhaqaalaha lahayn baa bixi awood haddii lagu dhiso intaan awooddaa lahayn baa bixi juqraafi haddii lagu dhiso inta juqraafiga aan deganayn baa baxay andimo kastoo caalamku uu dejistay laabudda min dulmi baa ku jira laakiin caqiidada islaamka balimow kii madoobaa kii caddaa kii fulaan kii dhexdhexaadka kii tabarta yaraa kii milyandheerka kii faqiirka ahaa dhammaan caqiidada islaamiya way u wada waasaxa intay isugu yimaadaanbay walaalo ku noqonayaanoo ku wada dhaqmi karaan isugu imanayaan wax xasaasiyad oo ka imanna ma leh idan shumuuliyatu likulli fardin wey oo basharka bini aadamka saalix buu iyagu shamlinaya wax ixtikaaq oo ka imanna ma jirto cunsurnimo midda afraad shumuuliyat lmanhaj shumuuliyat alxayaat manhajka iyo ariiqada uu qofku ku soconayo shaamil wey way kasta ood u dhaqantay islaamku ku tawjiihinaya akhlaaq haddii timaado adigii ilaahay waxa idin dhexaynaya mucaamalaadka cibaadada jaanib alcaqiida jaanib alcibaada dhinaca mucaamalaadka dhinaca akhlaaqda dhinac kasta islaamkii waxaa weeyaan waa manhaj shaamila wey manhaj shaamila wey baaxaddaad u kacdii mucaamalii biniaad waxa idin dhex mara islamka uu kuu sheegaya ususka iyo qawaacidka iyo tafaasiil fara badan baad ka helaysa cibaado iyo adigii ilahay in laisku keen xidho haddii ay noqotona qaabka ugu fiican buu kuu sheegaya hadday noqoto yani waa awaalu shaksiya iyo guur waxaa weya nooca ugu fiican buu kuu sheegi mas-uuliyad iyo madaxtinimo hadday noqoto nooca ugu fiican buu kuu sheegi raaci maarata haddaad tahay nin mas-uul laga yahay xuquuqda lagule yani waxoo dhan manhaj waxaa weeyaan shaamil ah oo wax ka maqan aan jirin afartaa boos ayuu islaamka shumuuliyadiisu iyo qumaata oga muuqataa yani xagga zamanka shumuuliyatu zaman shumuuliyat lmakaan shumuuliyatu likulli fardin shumuuliyat lmanhaj afartaaba waxaa common waxaa su-aal uu qofku isweydiin karaa islaamka noocaas ah ee sidaa shaamilka xagga zamanka uu saalix u yahay meel kasta in lagu dhaqmana saalix u yahay qof kasta inuu qaatana saalix u yahay dariiqada iyo manhajka qof kasta ku noolaanhayana uu saalix uu u caddaynhayo qofka middaa ilaahay ku irsaaqay oo haddana naqsi dareemi oo inuu wax ka maqan yahay dareemi oo ordi oo farandulaynaya soo dhibaato mooha warba kama hayo diintanu haysta inay inay shaamilta likuli zamani wamakaanin wa insaanin wamanhajin inay mutakaamil shaamilta warba kamu hay naqsi iyo mutakhallifnimo iyo taharub inuu ka cararo ummad kale uu tiigsado yani waa caqligaabnimo wey intaa qof qof heli kara haysta islaamka noocaas ahaa inuu dad kale wax moodo waa lagaa fiican yahay waa lagaa horumarsan yahay dadka kaa taga gaadh orod adigay ahayd in lagu maaha inaad xoolo badan ama jaga haysatid cizatu waa cizatu nafsi wey yacni asaasiyaadkaad haysatid iyo ususka aad ku taagan tahay mar haddii aad u adag yihiin casiis baata la matid nid hallu ku socda ama hal adin ku taagan la matid idan shumuuliyat lislaam sidaasay u muuqanaysaa ilahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay markuu shumuuliyada maaratay waxyaabaha laga qaadan karo waxaa ka mid a wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahuda waraxmatan wabushra lilmuslimiin ba alla subxaana watacala uu leeyahay suura maarata suuratu naxli aayadda siddeetan iyo sagaalaad wanazalnaa calayka alkitaab kitaab baanu kugu soo diri tibyaanan likulli shay shay kastana uu caddayn u yaha caddaynaya ibnu jariir dabari wuxuu leeyahay ususka iyo wax kasta ama si toos u caddeeyey ama qawaacid buu u dejiyey tibyaanan likulli shay baa lagu idan hadday noqoto xayaato bini aadam mucaamalo hadday noqoto caqiida hadday noqoto cibaado hadday noqoto wax kasta kitaabku tibyaan weeyaan waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala uu leeyahay wa kula shayin fasalnaahu tafsiila shay kasta shay waa nakira wey shay kasta waanu tafsiilinnay ama shay ku saabsan adduun ha aado ama shay aakhire ku saabsan ha ahaado ama ixtiyaajaadka bini aadamka o dhan waa lagu tafsiiliyey laakiin haddee kitaabku waa wuu tafsiiliyey laakiin qofkii aana baranin tafsiilka aana waxba ka aqoon asagaasa ku jira lakiin wax kasta waa lagu dhigdhigay ma waxaad rabtaa in afka lagugu guraad rabtaa adigii la rabay inaad markaa tafsiilka la timaado aa ah, barat haddaada baranin kitaabka intu ku yimaado maarata sida waxyigii lagugu soo shubi maayo wafasalnaa maarata alla subxana wa tacala ula wa kula shayin fasalnaahu tafsiila labadaa aayadood shumuuliyada diinteenna way kutusinaysaa waxaa kaloo kutusinaya nabigeena calayh isalaatu wasalaam xadiis saxiix jaabir bin cabdillaahi maaratay soo warinhayo bukhaariy muslim xadii warina macruuf oo taqaanaan nabig wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam ucditu khamsan lam yucda axadu qabli shan arrimood oo cid iga horayso ambiya aan la siinin baa la isiiyey macnaheedu waxaa la yihahda alcadadu laa mafhuuma lah baa yaani inay shan keliya nabiga khaas lagaga dhigay maho macneeda cadadka laga fahmi maayo shan wixii ka baxsan inaan nabiga khaas lagaga dhigin ee cadad si qofkan u xifdiyo oo ihtimaamka u dareemo ayaa shantan nabigu u yidhi mooyaane waxyaabo fara shantan lagu khasisay hal xabaan inagu oga jeedna oo shumuuliyada islaamka waxaa ka mid ah wuxuu nabigu yhi alayh isalaatu wasalaam nusirtu birucbi masiratan shahri waxaa liigu gargaaray argagax cadowgaygu inuu iga sii cabsado khowf iyo ruci uu ku dhaco bil in loo socdo intaan usoo jiro yacni in bil loo socdo markaan soo jiro inuu cadowgu halkaa kasii bao inuu cadowgu halkaa kasii cabsado baa liigu gar waa khusuusiyaadka nabiga la siiye alayh isalaatu wasalaam diintiisuna sidii bay uhaysataa caalamka hadda qofka muslimka qaarada meesha ugu fog maarata sharqiga meesha ugu sarraysa haduu ku noolya qarbiga ninka ku nool ee gaalka ee meesha qoradu dhada u dambaysa ku nool kaasuu ka cabsan aakhirkaadi kaasaa ku qabsan doonuu dhih ismana sooga xuduud maylaho juquraafi ma wada keen isku meel maaho jiiraan may aho bal adiga welwelka kugu dhacay meet asaguba kaama cabsanaye adiga meesha galbeedka ugu dambeeyaad ku nooshahay xuduud ma lidiina oo iskuma soo dhowidiina oo wax yani shaqa iskuma lidiina masaafada haddana maca dalik habeenii maalin kaa sharqiga ku nool buu ka baqayaa uu leeyahay yowm min alayaam halkan buu igu imanayaa ma ahayd shaksiyan kamu baqaye waxaanuu haystee manhajka weeye shaamilka ah waa wax ilaahay ugu talagalay inuu bashariyada ay ku noolaato markaa nabigu wuxuu yihi marka bil in loo socdo in laga cabsada liigu gargaaray waxaa kaloo nabigu waaa liigu khaasliisiiyey wa jucilat liya alardu masjidan wa ahuura ahuura bifatxi taawe waa waxaa weeyaan waa maaddada wey marka inay waxaa liigu khaas yeelay laiga dhigay yani ardadiina masjid goob lagu tukado markaasuu nabig wuxu alay sla qof kasta fa ayumaa rajulin maaratay min ummatii adrakatu salaa qof kasta oo ummadayda ka mida ah, dumarkuna waa lamid mid wey ay salaadu soo haleesho meesha uu ku soo haleesho ku tukado haddii masaajid aad hayni buqacada ardada ee salaada soo gaadhaad ku tukanaysa ummadihii hore meel loogu talagalay salaad meel kale kumayn tukan jira salaaddu kagama ansixi jiro laakiin innada waxaa ummadeenna ilahay khaas uu kaga dhigay nabi maxamed la siiyey masjid iyo hayru masjidba salaadda inay kaaga asixi ha banaanka suuqa hadaad ku tukato meesha daahirta salaadaada way asaxaysa waa khusuusiyaadka la siiye wey shaamilnimadka diinteenna wey adoo dukaankaadii garanhaya salaadda ku tukanaysa fadli way kala leeyihiinoo masaajidku jamaacadii wuu ka fadli badan yahay markaa jamaca ku tukatay kelinimadka laakiin adoo dukaankaada jooga jawaan haddaad dhigatay salaatuljawaan haddaad dhigatay way ku asaxay salaadaadii fadligan baa lagaa badan yahay mooyaane waa khusuusiyaadka nabiga la siiy waxaa kaloo nabigu yuri alayh isalaatu wasalaam wa uxilat liya alhanaa'imu yani haniimadana iyo gaalada waxaan ka soo furtan waa liya xalaaliyey ummaddii hore xalaal umayn ahayn ambiyada hore jihaad markay qaada waxay soo helaan naar baa samada ka soo degi jirta oo cuni jirta oo gubi jirta laakiin nebi maxamed khaas waa loo baneeyey gaalada wixii laga soo helo dad iyo dunyaba xalaal bay ummadda muslimiintu u ahay nabi maxamed bay khaas ku tahay loo xalaaliyey marka wuxuu yidhi wa uxilat liya alhanaa'imu walam tuxal liaxadin qablii waxaa kaloo nabigu maarata waa ucdiitu shafaaca shafaacadii baa la siiyey shafaacatlcudma qiyaamada wey maxalu shaahidkaanu u soconno maanta waa halkan usoo dambeeyo markaasaa nabig wuxu yihi wa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ambiyadu waxay ahaan jireen nabiga ka mid wuxuu ahaan jiray yubcatu ilaa qowmihi khaasa ambiyadii hore waxay ahaan jiray qoom in nin kasta qoomkiisio keliya loo diro nabiyullaahi huud ree caad basa loo diray nabiyullaahi saalex ree hamuud baa loo diray saas dartee qur-aanku nin kasta iyo dadka loo diray baa laga warramay Ah, lan ilىa qwmihi kada wkada hucayb ilaa maarata wailaa amuuda akhaahum shucayban maarata wahaakada wailaa caadan akhaahum huuda qowm nabi kasta qowmkiisa oo keliya loo diri jiray wa bucidtu ila annaasi caama aw kaafa maxalushaahidkeenna waa halkaas annigana waxaa liisoo diray bashariyada oo dhan baa liisoo diray idan waa caalami weeye diinta islaamka kuma koobno fica khaas ama qowm khaas ama dad khaasa kuma koobne waa caam wa bucitu ila annaasi caama aw kaafa idan waa shaamil weeye nabiga ummadda insi iyo jinni oo dhan ba loo soo diray idan waa risaala caalamiya wey waa risaala shaamila wey waa risaala ilaahay ugu talagalay in maarata basharku uu ku dhaqmo waxay dhahaan shumuuliyada islaamka intaa nusuustii tusinaysa wey in islaamku iyo risaaladu ay shaamilto caalamka hababku u kala socdee u dhaqmo laba system wey system saddexaad ma jirto labadaas system lagu kala biirsan yahay sideeduba caalamka wax ku heshiiyey oo ku wada socda ma jirto waxaan lagu leeyahay umulmutaxida ama af soomaaliga maxaa lagu yidhahdaa ya ma qaramada madoobe mase waa quruumaha ya ma qurumaa la dhihi mase qaramaa la dhihi waayo qurumaha midoobe baliiku sheega qurumaha ya kuwee wey dadka isu tegeen xaggee an shan waddan keliya caalamka annaga maamuleyna lo fitada iskale idan shantaas waddan ma caalamka o dhan ba caalamku meeqa dawladood wey caalamku meeqa qaaradood wey shan qaaradood soomo qaaradaha midoobe maxaa loo dhihi waay shan wadan kelia ah weeyaan waxa iskale fiitada oo caalamka maquuninaysa haddana marka waxaa la yidhi quruumaha quruumihii caalamka o dhan baa midooba wax midoobe ma jirto waa in xoog lagu haysto iyo in wax xoogaysta wey faransiiska iyo ingiriiska reer yurub labadaasaa kaga jirta somayna garan aasiyana waa jinaha iyo ruushka wey iyo maraykan oo aabbahood inta u wadaa meeqa weeye markaa waa shantaas wey waxa lagu leeya waxbaa midoobe inta kale way ku dabafaydsan yihin adiga sanadkan inaad meesha soo fadhiisatid ma aha inaad fito leedahay inaad soo fadhiisatid baa lagu ogolya africa meeqa wadan wey qaaradda africa konton iyo dhowr wadan wey hataa sawt hadday si kata dacwadan sawtkooda ictibaar ma leh asia wadankaas labada wadan baa kaga jira rusia iyo waxa kaga jira iyo china oo markii la xajin kari waay laskaga soo daray oo libal meesha aan ku celcelino shantaasaa iska marka qurumaha midoobe ama ama qaramaha dheh baa la dhihi ma jirto marka caalamka labada sistem u kala raaco kabitalismka waa lahahdo ama ishtiraakiga rasumaaliyiin af soomaaliga ma garanayan kolley rasumaal yani waa nimanka ribowiga asalka ah oo caalamka dhigmiiratada kabitalismka waa ayagaa iska leh caalamka waxaa wareegaya sistemka ayagaa gacanta ku haysta deymaha ayagaa bixiya wadamada ayagaa daynta siin ayagaa kontarooli ayagaa marra lacagtooda dhulka ku dhufan marra karu qaadi ayaga waa nimankaas weeyaan nimanna waa ishtiraakiga wey oo bariga iyo ruushka kuwaas weeyaan yaa hogaamiya wax kasta waa la wada leehay nin gees waxula ma lahaba dowladda wa waa la wada leehay gurigaada laba qolod iyo qol waxaa weeyaan qol madkadi qolka kalena dadka ka dhexeey ishtiraaki wey labadaas system weeyaan caalamka waxaa la yidhahda dhammaantood markay isu tageen wax kasta la daraaseeyey qaabka iqtisaadiga iyo dhaqaalaha uu ku fadhiyo udubdhaxaadka u tahay qolo kasta dhammaan dulmi baa ku wada jira ilaa sistamka islaamka mooyaane sistamka islaamku uu dhaqaalaha u sameeyey waa sistam caadil ah cid kastana qancinaysa wey abataalismki waaa lii ribada jooji baa lii wuu iska jiifi waxba asagama shaqaynayo cid allaalihi ciddii usoo dhawaatana ku dhufanaya gaariguu dayn ku siin guriguu dayn ku siin warshadiibuu dayn ku siin waxoo dhan waa dayn asna wuu fadhiya ka dadkaa ordahaya wada naftu ka baxday ee maanta dhexmaalaya amuu dhiigooda cab ishtiraakii milkiyadii u dhanbu dad ka qaaday amaliinba islaamku milkiyadii shaksigaha fardigaha iyo kii shirkadda ahaa iyo kii qof kaste milkiyadiisa wuu u qof kastana nisbada cadaaladda uu ka siiyey idan ribadii buu islaamku xarimay hishigii buu xarimay khadaacadii iyo khaainimadkii buu xarimay tuuganimadkii buu xarimay dhici buu xarimay dulmiguu xarimay idan usus wuxuu ku fadhiya iqtisaadiga markii la daraaseeyey waxaa uga caadilsan sistamka islaamka wey walidaalika khasaarayowga dhacay caalamka waxa islaamnimada islaamka dadka ku socday ma khasaarin ayagu ma khasaaraan ma khasaarin kuwan kale wax ku dhacay waa xagga iqtisaadiga marka la fiiriyo dhinaca kale iyo xayaatada bini aadamka rabbigii iyo asaga laisku xidhaya islaamka dariiqada ugu fiican wey ilaahaygaada ka baqo ilaahaygaada ka cabso sidaas samee la xidhiidh kan kan hadda caalamka wuxuu isugu biyo shubanhayaa waxa la yidhaahdo bilaadiin waa layihahda xoriya mulaa yani systemka hadda lagu socdo seventy percent ama ama sixty percent waxaa lagu socdaa ay dadku ku socdaan waxla-aan waxba ma aaminsan atrin waa la yihahda bimacnaa wax diin ah iyo waxaan aaminsanahay maba jirtaba wax kas waxaa wey waxaan aaminsanahay male ah, raqbadayda iyo dookayga kolba meeshu imariyo wey waa caalamka hadda dadkii reer yurub ama reer galbeedkii waagii hore nasaare iyo kitaab iyo waxbay haystaan la dhihi jiray sixty percentad waxba ma aaminsan waxay aaminsan yihiin male waxay aaminsan yihiin male laakiin islaamku qofka rabbigiibuu ku xidhaayaa rabbigiibuu ku xidhaayaa allihiibuu marka toosa ugu xidha xidhiirkiisa iyo cibaadadiisa iyo kacabsigiisa xagga caqiidada inuu ilaahay maarata keligii cibaadaadkiisa iyo wixiisa u khaalis yeelo oo uu ka duwo waxa kaleo dhan uu garab gelinhayo dhan uu ka saaro oo asaga maa khalaqtu ljinna walis ila liyacbuduun inuu middaa xaqiijiyo islaam ku tawjiihin mucaamalada wuxuu ku tawjiihinayaa waquluu linaasi xusnaa u fiirsa naas baa layidhi muminiin keli laguma dhin bini aadamka qowl fiican kula hadal waati ila annaasi bimaa tuxibu an yu'taa ilayk dadka waxaad oola tagtaa waxaad jecesha in lagula yimaado oola dhaqan wey yani waxa weeyaan cadaalad kaamila wey waquuluu linaasi xusnaa wax kasta oo wanaag ah oo curfiga wanaag loo yaqaana dadka kula hadal ku dheh dadka qofkaad la hadlaysa qaabkaa fiican ugu dheh dhinaca kalena waa ficilka waati ila annaasi bimaa tuxibu an yu'ta ilayk dadka waxaad oola timaada waxaad jecesha in lagula yimaad shay kasta ooda ogolayn in lagula dhaqmo dadka ha kula dhaqmin adigana wax kasta oo jeceshahay oo wanaag in lagula dhaqmana adigana dadka kula dhaqan laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxib linafsi xadiid kale waa kee yana ahadkiina iimaankiisu kaamil ma noqdo ilaa uu ka jeclaado naftiisa wuxuu la jeclay walaalkii uu kala jeclaado idan shumuuliyat lislaam ma jirta tasaruf bini aadamka uu tasarufo ilaa islaamku wuxuu u sameeyey daabid iyo xuduud buu u sameeyey daabid iyo xuduud buu u sameeyey daqiiq weliba shay kasta oo dhacda oo bini aadam u sameeyo islaamku waxbuu ka soo saaraya ama horaanbuuba ka hadlayba ama qawaacid lagu celiyo oo la hoosgeeyo ayuu u sameeyey wax kasta saas darteed hadda qawaaniinkan caalamka ka jiro oo dhan intaa waxaa lagu dabawadaa waxaa la yidhahda ziyaado kolba xadii bini aadamku ficilkiisu ma dhammaado nusuustu laakiin way kooban tahay naska xadiidka iyo qur-aanku wuu kooban yahay laakiin tasarufka bini aadamku halkii sakan malaayiin tasaruf bini aadamku samaynaya suurtagal ma in la yihad halkii tasarufa aayaddan baa kusoo degtay halkaas halka xadiid may qawaacid kuliyo islaamku dejin idan tasaruf kastoo kaa yimaado laba kun oo sano ka hor wixii bani aadamku sameeyey iyo hadda wuxuu sameeyey iskuna meel qawaacid bay hoos tegayaan tusaale ahaan sharcigu wuxuu sheegay kullu muskirin xaraamun shay kastoo maandooriya waa xaraam uma baahna in lagu tiri khamri daraagis eh, qaad fulaan kan in lagu yidhahdo qaacida lagu si muskir kasta oo maandooriya oo caqliga bini aadamka qaada waa xaaraan baa lagu idan adaa lagaa raba inaka soo gelisa markaa khamrigii caqliga ma bedesha ahaa waa xaaraam qaadkii daraagskii kan kan maandooriya oo dhan halkaasaa laisugu geynaya uma baahna markaa inaad tidhahda aayatulqaad ii keen iyo hebelkaa kan ii keen iyo ma muskir kasta waa xaaraam sakriguna ma aha inuu qofku caqligiisa uu tago oo qofku dhigto aljunuunu funuun wey waalnimad waalidu waa noocyo badan wey tusaale hadda haddii masaajidkanoo cidla oo muxaadaro iyo dersi waxba ka jirin keliga aroortii markii la tukadoo la wada bao dadku shaqo tagaan hadii lagu halkaas laba sac fadhi oo maaratay afar jus oo qur-aan akhri oo keliga aad tahay soddon daqiiqa markaad maraysayba hurdaa ku qaban kii shaydaan ahaa baa kuu iman maantao dhan labadii sabaad laba sac baa lgu saddex sa maantao saacaddi baad firin goormay dhamaan aad baxdi haddii lu yidhah maanta masaajid kama soo bixi kartin ilahu maanta yaa kaa dhammayaad ku hayn uga wada dharkaad waad qabtaayo nin waalan mati ma taamuli waxaada taxamuli karin fadhigaasaada taxamuli karin fadhiga keliga aad fadhiisanaysa xabsiga dadku maxay oga cararaan waaba khalwo weeyaan baa ilahay aada caabudi oo jaanis baa wadhashay addunyada lagaaba soo qabay maad meeshaa ku xariisanaato ilaahay caabudi oo ood halkaa fadhiisata dadku maxay xabsiga oga cararaan waxay oga carran mufgaran socodkii iyo bani aadamku la xidhiidhaya o dhan baa laga xabis idan ii buu dareemaya ii buu dareemi saa darteed qaadka afar iyo labaatan saac inuu fadhiyo waxba uma arko qofku guriga haddaad korka lagaga xidhooliyaad caawiya berri afar iyo labaatan saac fadhi ciduna ku iman maysa waxba kama qabo inaan loo imanin buu rabaaba inaama looba imanin buu rabaa kii kale ogo wuu cararay qur-aanka l ahri wuu carray wuu fadhii kari waay saddex saac baa ku badatay kan laakiin afar iyo labaatan saac inuu fadhiyo wuuba rabaaba yaan liiga shan agtayda ha ka soo shanqarin ule shanqarka iga daaye marqaankii waxo dhan baad iga burburinaysaa maxaa keenaya basharka inta loogu talagalay dhiiggiisa garaafkiisa inuu socdo yuu dhebel noqonaya meeshii boqol loogu talago laba boqol buu ordi dhiig saa darteed culayska fadhiga badan kuma ma dareemayo ku dhacay soo jeedka fara badan ma dareemayo gaajada ku dhacaysa ma dareemahayo waxaasoo dhan mada dhiigga xawliga u socdaab yaa yaa maaragtay yaa yaa ka qarinaya muu dareemayo marka waa nooca waallida ah, wey hadhow markuu waxaan dhammeeyo yaa burburkii kusoo bixi oo uu leeyahay xalay iyo dhafarkii buu leeyahay iyo gaajadii uusa dare markaasi kusoo wada bixi markaasuu inta in laa gudib u seexan haddana waa nooc waalli waa junuun wey waalli wey ee dharka inuu dhigto un layskama sugaayo marka maandooriyo dha halkaasa la gelinaya markii loo yimaado u imow waxyaabaha la yihahdo qisaaska ama xuduudda islaamku wuu jaangoyey shay kasta farta haddaad goysid toban halaad weeyaan bal halkaa far waa toban halaad taa kale haddaad ku dartay waa toban halaad labaatan halaad wey tu kasta si kasoo heli maysa qaanuun far haddii la gooyey iyo ciddada haddii baxdo waa iyadna waa qiimo wey wax kasta waa qiimo wey dahar haddii lagu dhufto laftu soo baxdo laakiin lafta aan waxba la yeelin waa waa macno wey xukun bay leedahay jirka hilibka keliya hadduu dilaaciyo oose xuubka maskaxda ama lafta uusa gaadhin waa xukun bay leedahay wax kaste waa waa xabad xabad baa loo qabta gacantaas haddii la gooyo islaamku waa konton halaad baa lagu balu fiirsada islaamka daqiiqnimadkiisa gacantii keligeed markii la gooyo konton halaad baa lagu cabira saddex diinaar ama laba diinaari wax ka badan hadday xadana gebigeeda waa la jari baa li hala gooyaa li ogow magteedii waxay ahayd konton bay ahayd saa darteed nimanka shubahaadka iyo abulcala marka mucari iyo nimankii muctasilada ahaa ay dhaheen talaaqud islaam wey waa loo jawaaba jawaabo badan baa la siiyey casiiz markay markay ilaahay ay ilaalisay sharcigiis oy dadka xuquuqdooda ilaalisay oy ka fogaatay dulmigii ilaahay casiiz buu ka dhigay ninkii u soo dhowaado oo dulmiya konton halaad baa laga qaadi baa laakiin markay ayada mansiladii la geeyey ka soo hoos dhacday oo aadamaha wuxuu lahay hunguriyeysay oy daalimad noqotay qiimaheed buu ilahay riday laba diinaar iyo wax ka badan haddii ada halla jaraa lid halaad bay magteeda idan markii madluumad ahaydoo la dulmiyey qiima weeyaan qiimay leedahay oo iyaduna way isilaalisa markii daalimad noqotayna way qiimo dhacday miisaanka ayaa keeni kara islaamkaa keenaya magti qof rag hadduu yahay waa boqol halaad bali yaraan iyo weyni ma kala le nin ragga mar hadduu yahay waa boqol halaad qawaaniinka hadduu qofku dhaawacmo iyo hadduu dhinto hadduu dhaawacmo uu ka mag badan yahay ayuu ku dhahaya leanna kan wuuba tegey baa lagule addunyadiiba kabata ka raaxaysay baa lagu leey laakiin kan naafuu noqday adduunyadii silac buu ku nool yahay ku leehay magti waxaa loo badanaya markuu nooli oo dhaawacmo kolkuu dhintayna waxyan baa laga soo qaadiba bal fiiri war ninkii dhannaabaaba tega xayaatadiisi waat waa dhintay reerkii wuu baneeyey mas-uuliyaddii iyo ummaddii uu biilahayay ama mas-uulku ahayoo dhan buu maarata dabayl kusoo fakatay waxaa leedahay qiimo wuuba tegey kaasaa lagu leehay kii laakiin naafada noqday wuu silc hayaabay ku leeyihin waa bini aadamka basharka maqaayiistiisa wey laakiin sharcigu hadduu tago waa mag kaamila wey dumar iyo ragba irsi markii loo yimaadiyo dhaxal caalamka wax ku beesgaraysan yahay ma jirto hawo wey qolo kasta waxbay samaysteen laakiin islaamku meel kasta oo tagtay system buu dejiyey lidakari milu xadi lunhayayn qofka lab lidakari lirijaali lama dhihin rag lama dhihin rajul lama dhihin dakar baa lii labnimaa loo jeedaa ama ha yaraado ama hawe mar hadduu lab yahay laba dumara qaybtood buu qaadanayaa xikmadda ku jirtana rabbulcaalamiin ba og laakiin waxaa qayb ka ah jaahiliyadii qablalislaam ayaa ninka waxaa dhaxalka laga qaybgelin jiray markuu faraska fuuloo duulaanka galo markaasaa rajul noqdo ayaa dhaxalka laga qaybgelin lakiin intuu yar yahay oo hooyadii dhabteeda uu ku jiro qiimo ma leh saa darteed asaga iyo haweenkii mar hadday duulaan geli karin dhaalka waba kumayn lahayn islaamku waa bedeleen war marba hadduu nin raga yahay oo lab yahay dhaxalkiisu waa ismid lidakari milu xadil unhayeyn wey bal fiirs marka dakarnimadka la fiirinaya ah, ninka lab iyo dhadig ma loo fiiri ma fiirinayo waa xoog badan yahay waa tabar yahay islaamku ma fiirinayo nin lab ma yahay ma maarata dhexalkiisu waa intaas magtiisuna waa intaas dhadig miyaa ha yaraato ha weynaato magtoodi waa isku mid wey waa waxaa wey waa qaacida shaamila wey waxaa laga yaaba inay dhahaan marka ay waxyaalaha uka keenaan oo dhahaan maxaa qofkan dumarka aba sagaal bilood bay ku dhalatay limaada kan kan kan waxba kama jiro shubahaadkaadaas shubahaadkoodo dhan kama jiro islaamku meel kasta u fiiri qofkan dumarka ah marnaba meel cidla islaamku ma dhigin adaa mas iska oo isbiilla islaamku ma dhihin hadday gabartoo la guursanin aabbaheed bay joogaysa mas biilkeeda iyo dharkeeda iyo wixi o baa qabay aabbaheed hadduu dhintana walaalkeeda haddayn reer lahayn hadday halkaa ka soo baxdoo guursatana ninkeediibay kusoo wareegi marnaba meel cidlaa ma dhacayso had iyo jeer heedoo dhan waa masuul uul baa laga mar aabbaheedii iyo ehelkeediiba mas-uul ka ahaa marra ninkeediibaa mas-uul ka noqday idan mas-uuliyadda laga noqday iyo waxaasoo dhan ayadna xuquuq bay leedahay ninka mar hadii gabadhaad walaalaha ahaydeen eed isku aabbii isku hooye ahaydeen aad qaybsateen aabad ka badsatiye adaa masuul ka noqon hadduu aabbaheed dhintay aabbihiin uu dhintay ayna reer lahan adaa mas ka noqon kaadi aad dhaxashay bay kula cun dharka inaad adu u gedi inaad gurigii dejisi inaad biilkeedii samaysay caafimaadkeeda daryeeshi intaad dhaxal ku heshay bay kula cunaysa inteedina meel bay dhiganaysaa ma dhehaysi markaad soo dhamaysatay imow ma dhehaysi aduu islaamka dusha kaasa saa darteed culusa lagu saaray haddee xoogaha in maaratay in lagugu daro wey waay heshay dhaal iyo meher waay uqaadatay waay ushaqaysatay wa dhan ayadaa iskale wey hataa caruurteeda ha biisha lama dhihin islaamku waajib kagama dhigin allahuma ina aabba la waayey w lamidka ah. waa masail idan islaamku halkaasuu fadhiisiiyey idan waa shaamil weeye islaamku shumuuliyadu ficilka shamala wey waa ficil ulaaia oo saxiixa shamala yashmal bimacnaa waxaa weeyaan ixtawa waa uu koobahayaa shaygii waxaa la yihahdaa shamalat maarata albarakatu oo ricaayo waxaa shamlisay oo koobtay barakadii wa camatun way camid bimacnaa islaamku waa caam zaman kaste iyo makaan kaste iyo qof kaste iyo dariiqo iyo manhaj kasta wey waxaan rabaa markaa inaa idhado waxaan halkaa u aaday maanta waxaa badatay oo aad u soo badanaya waagii hore caalamkuu kala xidhnaa layskuma furayn saa darteed waddanka kugu xiga qofka u kaca dibdamba looma arki jirin warra lagama maqli jirin waxaa laga yaabaa waddanka jiiraankaada inuu ku noolya cid war ka haysa ma jirto lawaabaa lagu lehay ninka hebela meel allaaliya meelu jaandhiga lama hayo haddana caalamka o dhan wuxuu noqday tuulo yar buu noqday dhinac faa'iday leedahay caalamkii si sahlan baa laisugu gooshayaa dhinacna khatar bay yeelatayo aqaafaadkii iyo muctiqadaadkii iyo waxyaabihii la kala rumaysnaa iyo waxyaabihii khatartaaba si saale laisugu gudbinaya gurigaadii adoo joogo baadiyaha xoolaha raacay yaa aqaafada reer galbeedka iyo sharqiga ba halkaa kugu imanaysa halkaasaa lay kugu iman tii waxay keentay marka inuu qofkii muslimka ahaa muslimiintu diinta aqoon uma wadan in yar baa taqaana diinta laakiin si guud ahaaneed muslim baa la wadayahay usus baa la wada rumaysan yahay qawaacid baa la haystaa rabbi baa la aaminsan yahay waajibaad baa la isa saaray si guud ahaaneed qofku waa qof habaysan wey laakiin intaasoo mashruuc markii lagu soo furo haagihii alayara waa laga kala caydhinaya caqli baa lagula kuwa kaa caqli badanoo daahiyeah caqligooda falsafo ilxaad diin la'aan wixi o dhan ba lagugu soo dayn shubha lagugu soo daynaya markaasaa waxaa lagu leehay waa kan kan waa sidan kan waa kan kan waa kan baa lagu leehay tii marka waxay keentay marka inay dad badan ay khalkhal ka galaan diintoodii kabash saasaa la yidhi kan baa la yidhi sidan baa la yidhi de waa la yidhi maad ku socon adiga waxan baa la sheegay social media waad arta waa lasoo diri whatsapp hadday noqoto twitter ay noqoto ay noqoto maarata ay noqoto facebook wuxoo dhan hadduu shiici yahay hadduu calmaani yahay hadduu diin la'aan yahay hadduu buudis yahay nin kasta waxay uu badeeco hayey kullu inaayin bimaa fiihi yandaxu baa la weel kasta waxa gudihiisa ku jiru daadiyaa weelka haddii la rido maxaa ka daadan wixii ku jiray kii caano ku jira caanihii buu daadin kii biyobiyo ah, kii qashana qashinkii buu daadin weel kasta wixii ku jiray uu bannaanka keenaya idan nin kasta wuxuu rumaysaa kii shiica shiicadii buu la soo fadhiisan meesha oo abubakar iyo cumar iyo lacnadoodii buu la soo fadhiisan kii mulxidkaa diin la-aan buu la soo fadhiisanaya kii bilaa diinka wixii buu la soo fadhiisan nin kasta wixiisii buu la soo fadhiisan adigan baa lagaa rabaa sidaad iskaga caabile adiga waxaa tahay qof usus haystaa tahay manhaj haysta diin shaamila haysta waxaa lagaa rabaa tiirarkaadu in aad si fiican u adkaysa baa lagaa rabaa oo da'yarta maanta social mediaha aada ugu mashquulsan oo wax kasta lasoo dhigahayo khatar weeye arrinkaas haddii aada qof dhisan aada ahayn meel kasta ha gelin dad khaasood garanaysi oo culimmadaad ku kalsoon tahay un ku xidhnow intaa wixii ka baxsan iska ilaali iska ilaali yani khatar weeye aada iyo aad bay khatar u tahay waxaa kaloo khatarta keeni oo ka mida in lagu tusiyo adigu inaad tahay qof mutakhallif oo caalamka ka dambeeya oo waxba qabsan karin oo waxba soo gaari karin oo wuxuu yahay aan jirin baa lagaa dhaadhicin markii lagaa dhaadhiciyo keligaa kuma ekaanaya diintaad haysatay baad adna usii leexinaysa islaam bini aadam had iyo jeer ma ogolo inuu dhaanaa mas-uulkaa dhibkan dhacay ma ogolo alinsaan daa'iman yataharab can ilmas-uuliya waxaana tusaale idinku filan agardheere iyo dhadhaa mataqaana meel la yihahdo xagey ku taallaa kijaadha xaggeeda miya ya laamay ku taallaa intee ku taallaa noystan bay ku taallaa halkaa haddii islaan waa yeel oo socota ay meel ku turaanturooto dhagax ah, yuhuud baa ka dambaysa mogto dhagaxa dhigta meesha waa hawlla shirqool marra dhagaxa waa inay ku kufta islaanta muslimadda ee duqda halay baa maad waxaa ka shaqaysa yuhuud baa ka shaqaysa ku kale hadduu meel adhi dhurwaa oga cuno waaa le dhurwaaga meesha waa lagu beeray u n t dhurwaaga geed kaloo qodxalad meel ah, goorma laga shaqeeyey mar hore shirki weyn in geedka meesha lagu beeray dadka u mudo geedihiiba caleenta ka daaba goorma laga shaqeeyey waxaas war had iyo jeer ma meel kale madow anaa waxaan ka dambeey xumaantayda materiaal inay gabadhan ku turaan turata dhagax adiga wey dhagax maxaad uga qaadi wey mesha ku nool maajidka hagaajis maxaad adigu kula joogin baad u waa la dhigay xageed jirto marka la dhigay adiga marka dhagax dhadhaab la dhigay xageed jirto geedka marka caleenta laga daadinaya xaggee jirta xaggee wey goorta la imanaya wax nasiib xaggee ma wax oo dhan waxaa lagu leeyahay wuxuu leeyahay ma ogola asagaasan ogolayn inuu mas-uuliyadda isa saaro marka wuxuu leeyahay dhagaxa maa la dhigay meesha waa laga dambeeyey geedka caleen dad baa ka daadiyey hebelkaa kan weeye jidka waa la qalloociyey weligaaba adugu kumaaba jirtiba dad baa ka shaqaystay wax mabati soo saam u fiirsada soomaaligan aan luqadan ku hadla dadkeennana waa saas soomaalidu way dhab badan tahay hadal ma maqasho midnimo may ogol adugu maxaad ahayd aduu maciirkaad ka soo dhacday kuwan khayr ka daranso kuma jirto adugu midnimaadka ogolen hadalka ogolen alinsaan daama yataharab can ilmas-uuliya ma ogolo inuu asagu naqsiga isku soo celiyo soomaalidu waa dad jina waa dad sidan intan bay ka baxday intay ka baxday asna waxaa laga yaabaa midka ugu horeeya inuu yahay ogolaynba meel kasta waamiduu indha guduudiyey mid waxaan gurufstay miduu ku durduriyey kuwaa la sheegi maayo kuwii kale wuxuu le waa wada imtixaan isaga kumaba jira asagu samada iyo ardada dhexdooda ku nooliyey lama ogo naqsigaa wuxuu u celin markii dambe islaamka loo celin waxaan u dibdhacnay halkaasa lagaa soo geli waxaad u dibdhacday waa islaamka dadka xorriyadda qaatay inta ka baxa maalinka dambe khalkhal maalinka dambe waxad adoo geeska xoqon sheekh hadde ma ahee mid wuxuu yidhi caashuro soo ma taqaanaa soonka la bisha muxaram hadda soo socota maalinka toban caashura nin wuxuu igu yidhi war caashura wuxuu sheeh hadda caashuradiiba waxaaba la yidhiba nabiga yuhuud khilaafkeed buu u soomahayee yuhuuddiiba hadda adiiba iyada caashuradii soontay maxaama khilaafeenaaba had saasaa la yidhi soo moog u fiirsa ninka waa la soo galay irbad baa ku dhacday yuhuudda khilaafkeed bay hayde yuhuuddiiba hadday soontay maxaaba cashiro maxaa laga soomi rag baa sidaa yidhi ogow arrintoodana loojig waa arrin macquula weeyaan mukhaalafatu yuhuud yuhuud bi haddii nagu soo dhacday inagu inaan khilaafno inaan soonka iska daynu raba inuu dhao wayna khilaafeen wayna soo waafaqeen soonka iska dayno garhka hala biyahaladi baa khilaafo garka biy garhkii ayagabaa la baxay admi inaad garka xiirita baa halkaas raba inuu maramarsao usus ma haysta waxba ma haya ninkaas oo la baa taabatay war shayga adu aad haysataa dee soo raaca waaba saad rabtayba in lagugu daydo adiga akhlaaqdaada dhaqankaada la qaato oo garhka lala baxo oo la gaabsado oo akhlaaqdaadii la qaato waaba kaad ku socotay soomaaha idan haddii lagugu soo waafaqo waaba saad rabtayba haddii aan lagugu waafaqinna de waa inaad khilaafti weeye markaasuu ilahay cashuuradii ba haddii soomayna maaanalo waxayn annaga oo oonka naloogu dili shubaha halkaa ka soo taabata iyo wixii la midka marka raggan da'yarta ama wakhtigan social mediaha khatar badan buu leh shubhaadkaa soo socda iyo waxyaabaha yimaadee saaxada taalla ee haqaafada laisku furay ah islaamkan shaamilka ee wax kasta cilaajiyey inaad barati kaga bixi kartaa fiqu nawaasil bini aadamka caalamka hadda aadamuhu laba arimood buu horumar aad oga sameeya inta kale wax isbedel fiican ma leh cibaadada salaadda wax laguma soo daro salaada wax lagu so kordhiy maad arteen rukuuc arkaantii iyo waajibaadka waa intii un waagii nabi maxamed lasoo saaray inta la sheego un weeye wax kale salaad kale laguma soo daray xajkana waa inti dadku ma laga yaba inay bataan oo meeshii dawaafkii la waasiciyo dhagaxtuurkii meesha la waasiciyo bas laakiin intii lagu yidhi mar maad mari wax kaloo kusoo darmeed laba carafa miyaad aragteen laba meeloo carafa la istaaga ama mina la waa cibaadaadku waa sidoodii wey isma bedelaan qisaasta iyo xuduudana sidoo isma bedelaan bini aadamku waxa uu aad horumar oga sameey waa laba sistam laba arrimood wey xagga caafimaadka iyo xagga mucaamalaadka labadaasuu xawli isu bedelaa maalinka halkii halkii daqiiqo intaasoo tacaamul bini aadamku samayn cuquud iyo heshiisyaal iyo beec arlada ka badanoo hadda ka hor jiri jirma malaayiin baa iman caafimaadkana saasoo kale wey shay kasta oo yimaado labadaas sistam ku saabsan ka yimid islaamka miisaan buu leh la kana wuu ogolaan kana wuu diidi kan la keeni miisaanka islaamki waa miisaan marka taawurku waa inuu yuwaakib alislaam had jeer waa inuu la socdaa islaamku la socon islaamka la dhima isagaa la socon islaamku mar horuba asaga loo soo dejiyey in wa kastoo in asaga miisaan laga dhigo idan labadaa arimoodba inaga muslimiin haddaana shay kastoo la keeno saaxada la soo dhigi miisaanka sharciga la saari kan ma bannaano kana wuu bannaanya caalamka laakiin meel loo celiye male meel loo celin nin hadd qof bani aadam qof bani aadam hadduu cuno maxaa lagu xukumi qaanuunka kenya muxuu sheegi qof bani aadama qof bani aadam hadduu qashaba isaga inuu yidhah anaa raalle ah inuu qasho anaaba iskeenayba way sameeyaan yurub iyo meel kasta laga qabto hadda kahor jarmalka laga qabto wuxuu ku leeyahay hobbigayga iyo jacaylkayga inaanba qof bini aadama cuno wey saas darteed qofka raba inaan cuno whatsapp meeshaas igu soo dir risaalo layn bay soo wada gelayaan anigana inaad cunti baan rabaa aniga inaad cunti baan rabaa dalabkii buu kala tartiibin nin kastana sidii loo cuno yuu le soo sheegay sidaan kuu cuni lahaa aniga kolkor lugta iga go haddana gacanta iga jar haddana dhegha iga go hawshii markay dhacday oo hawshii u bilaabay nin jar malu aha hawshii bilaabay oo horsay u kala horreeyeen tuulo ugu imanhaya saddex beri buu magaalada dhex marin habeenkii dambana wuu ku fadhiisanad gabadh baarta wuu cuni fallaajal uu gashanaya intuu jabsado in yarin yar bu karsan haddana kii kalaa laynka kuso kii sweden baa laynku kalaada saasay u socon waa la qabtay maalinka dambe maxkama dalbasa qaanuunba maba waxba kuma qorhayaba qof qof cunay kumaba yaallaba meesha qaanuunka qof qof cunay innaga miyaa la fadhiisanay mase sharcigan waa iska waadix wey qaatil soomaho ninkan waa nin qaatila wey marka ama ha cuno ama xabad intuu ku dhufta ha ka tago wax farqiga uma dhexayso wax farqiga ma leh aminka ayaga inay fadhiistaan wey qaanuunka waxbaa ku soo kordhay nimankii qudaada ha la fadhiisiiyo maade ha keeneen marka halkaasa waa le qof kastu cuna maxaan dhahnaa ma hadduu gacankoos masaaduu gedigii dhammaysto mase hadduu qayb ka mida ka cuno iyo w halkaas markaasa loo idaafayn la gelin ku kale haddana sidiis wabuu keeni laakiin sharciganu waa sharci mutakaamil kenya laga hilmaado qof qof hadduu cun xaggee la geen mooye male sidoo kale marka waxaa la waxaa jirta reer galbeedku ay sameeyaan isbitaallada shahwa iib ayaa la dhigi isbitaalka qayb ka mida yuu leehay shahwaad ragga shahwadiis intii la qaada meel la dhigi halkaasaa lagu kayday haweenku way gadanhayaan waa la iibsan weligin waxaad ma artay nin ya hay gabadha intay imaatay iibsanaysaa kadib waa lagu tallaalaya cunug bay dha wax la haysama male cunuga iyadaaba iskalaba wax nin oo ka agdhowi midna maba jiraba lacagteedii kala soo baxday ya qaanuunka waxa logule xor bay tahay ayadaa lacagteeda kala baxday iyadaa kan samaysay haddii yaa ku haysa yaa ku qabsan ma leh aa lacagtii shaqaystay kusoo gadatay sidaan weeyaan cid islaamkeennu waxaynu waadix weeye islaamkeennu ayi cunug beerma oo ku beerma waxa la yihaahdo dariiqadii sharciga uu dejiyey mid khilaafsan de khatar buu noqonaya waxaa weyaan waa waa xalaal ma idan ninkan shahwadiisa hadda ka hor isoo martay gabadh markaan reer galbeedka joognay telefonis sheekh waxaan rabaa su-aalaye soo daa waxay tiri aniga mar rabay tiri waxaan rabaa cunug aanan cidina ila waa gabadh somalia cunug aanan cidina ila inaan dhalaan rabaa bay hadhow nin ila haysta anaa intan soo mariyo intan ka duwiya aabbe iyo hooye iyo awow iyo ayay waxoo dhan anaa u abayta wax iga daba iman karaan jiri maa rabaa waan waan markiiba waan fahmay meesha u ay bal jilci baan ku idhahday bal seed ha kan weeyaan ha saas waan soo iibsanaa lacagtiidan kusoo gadanaya saas ligu tallaali war fiican weeyaan sal su baan ku weydiin hadduu caawa adi ninkula seexdo ase uusa kuu mehersanayn uursaa ku qaadi cunugaa muxuu noqonaya wecel weeyaan bit kanna wecel ninka culayskiisu maad ka cararteen nuxurku ninka culayskiisii miisaankiisii sideedda kiilo ama toban konton kiilo ahaan baad ka carartee nuxurkii loo jeeday waad qaadatay baan idan isku xukun weeyaan baan kuui maya anaa lacagteeda kuga da weligaaba lacagtaada kuga isku mid weeye wax ay ku kala duwan yihin ma jiro nuxurkii intii intaan ba ahayd marka waa isku mid kan haddaad xukuntay kanna sidoo kale wey waa shubahaadka laisku waxay sidoo kale waxay ku leeyihiin islaamku isagaa cunsuriyad u yeedhayo oo maxay tahay cunsuriyadda gabadha ayadaa carruurta dhashay sagaal bilood caloosha ku wadaa way wallacaysaa way rafaadinaysaa way rafaadi kan kan kan kan hadhowna cunug markuu dhasho aabbihii baa loogu abtira ayada la simba mahayaba ina hebel garas hebel xoday fulaan baa la dhihi gabadha cambara caasho ahayd lababa sheegi mahayaba iyada soo saa maha abtirka ma haweenka lagu abtiriya mase ragga raggaa lagu abtiriya caalamka waxay la yimaadeen shubha marka loo leehay islaamkiinu cunsuriyeed gabadhi inta rafaadaysa sagaalka bilood waday kan waday nuujinaysay walaacaysay la gelgelanaysay magacba islaamka haddii cadaalata ah afar dhaleen laba labana ma la siiyo labana asagama loogu abtiriyo oo calal aqal shucuurkeeda la ilaaliyay ku waa kun gabdheheenna qaar ka mid la soo fadhiisteenba annaga maxaa naloo maarata xuquuqdaana loo dulmin way la soo istaagtay gabadha sidan sheekha maasina loogu gelhayaa calal aqal waxay tiri laba cunug haddaan leenahay midna ma aabbaha loogu abtiriyo midna maani liigu abtiriyo oo saa nalagu insaaf waxaan ku idhi adiga waxaan kaa rabaa bal abtirso ina yaa tahay adiga aniga waxaa la dhahaa heblaayo caasho garas xoday baa la ah, hadhin saasaan ku idhi waxaa tidhaahda hooyada iyo iyadaa ku abtirsaa caasho maarata binu cambaro binu fulan ah, ah, waxay tii sheekh saa ceeb weeyaan annaga saas ceeb wey waxaan ceebta adoo haddaa diida macunugaada ceebta u ogolaan adigaba diidda ceebtii inaad xagga u abtirsatid waa diidda adiga seed carruurtaada ugu ogolaan way qosl meel kale ad iga timid macasalaamati macasalaamadad ina kala daabid waxaasoo dhan waa qofkaan waxba aaminsanayn ba waxa la iman marka miskiinkii aana usus kuman haysanin markiiba daf bay dhahaysaa shubhadii ah, sidan baa la yidhi maxaasaa loo leehay kan maxaa sidan loo dhihi ayuu kula iman waxyaabahaas iyo wax la mid ah ayaa tif ah shubhaadkaas islaamkeennuna mar horuu xalliyey ususkiisu waa shaamil qawaacidkiisu waa shaamil mucaamalaadkiisu waa shaamil waa mid caama wix oo dhan laakiin innagii aqoonteenni baa yaraatay xidhiirka aan la lahayn baa yaraatay saa darteed baan jahli badan baan ka galay markaas waxaana saamaysay maadigii baana saameeyey iyo aqaafaadkii kalena saameeyey markaas wax badan waxaad arkaysaa kacaatuf badan culimmadii la xegxegan diinta islaamka wax laga sheegi kanoo sidana kan hadda ka baa nin shiici oo soomaali ah iyo mid soomaaliya ah oo sunni ah ayaa isku dhaceen meeshii bay murmeeno hawshii baa ka xumaatay oday baa inta soo kaa waxaan maqalo in badanoo dadka dhexdhexaad baa waxaa laga noqon maqashan weligiin ya adi xaggana ha raacin xaggana dhexdhexaad noqon waxaan dhexdhexaad laga noqon karin baa jira caqiida ma dhexdhexaad baad noqon markii lagu yaha shiico iyo kufri iyo hebben lagu dhao dhexdhexaad baa noqon miy adu dheh kii shiiciga iyo kii kale markiis oday baa soo istaaga somal wuxuu yihi war anaana shiicin ahayn sunnin ahayn dhexdhexaade kaale anaa idin garan kale garab bixin anaa idin dhexdhexaadin anaa labaduba midna ahayn bu duqan warba kama hayaade shiica iyo sunni meel laisku hayo iyo waxayni kama warramo anaa dhexdhexaadayo xaggana raacsanayn xaggana raacsanayn oo xaggeed raacsanta meeluu haystaba ma lahaba maba kelimadaaba inay khatar tahay ma oga anaana sunnin ahayn shiicin ahayn dhexda eh adigana bal waxaad sheegaysa sunni oo sheeg oad ninka ku haysat adigana shiico waxaad haysat bal sheeg maxaa keentay waxaas jahli wey waa jahligii aqoon darrida wey ikhwati fi illaahi shumuuliyat lislaam hay qaaliya w waana hay waadla gaal iyo muslimba way irsan yihiin gaal iyo muslimba way irsan yihiin islaamka sham zaman kasta inuu isagu saalix u yahay wati eh, makaan kasta inuu saalix u yahay cid kasta inuu saalix u yahay inay qaadato wax ka hor istaagi jirin manhajkiisa iyo ariiqadiisa ina aydna saalix tahay qof kasta uu ku soconayo waadix tahay idan naftaydiiy nafti waa islaamkeenna aanu maarata ha barto xaqiiqatan dumaaniina raaxa ah waxaad heli markaad aad muslim aad tahay dadka kale see u nool aad aragti innaga waxaa in badan ka oo na duufsada dadka in yaroo ilahi naxariismaan maadi baa la noon markuu shilin helo ilaa uu ka helo qofku ma degano laakiin mabaadidaa ka qaalsan waxo dhan mabaadidaa ka qaalsan caqiida islaama oo saxiixa oona shiico iyo hebel iyo ku jirin yaad aaminsan tahay baad aaminsan nabi maxamed baad aaminsan kitaabka qur-aankaa taqaanaa baad taqaanaa wax kaa casiizan xaqiiqatan ma jirto noloshu waaba intaasba dhaldhalaal lagu siiyey waxba ma taraysa dadka kan ugu xoolo badan baa ugu yani ugu dhib badan ugu daal badan ugu hurda yar ogsoonidina ninku markuu xoolo yeesho malakumood laguma sheegi karo hebel baa dhinta laguma sheegi karo hebel baa xanuunsaday laguma sheegi karo markaaba dhakhtar buu u tegi waa meella lagama hayaa de ogow markaasuu leeyahy dhakhtar buu yeelan khaas adiga wax alla wixii macaankeen oo dhan oo sonkore iska jo u dhawaani ku kale wuxuu leey wixii saliid oo dhan ha u dhawaani ku kale wuxuu leey cusbo oo dhan iska fogeen kuw kale wuxuu si loo wado ee loo wada bariis cad oo biyo keliya lagu kariyo baa la siin yooqar ama ciir baa laleeyahay ta subagii laga saaray ku koosaaraa la dhihi xoolihii maxay u taray markaasuu bariis cad waraawi saliid aa dhakhtar baa yidhi hau dhawaan adoo uma xanuunsana adoo waxaasay keentaa baa lagu yidhi aye sonkort a ah, a ah, sonkoro baa laga qaadaa baa eh, cusbad a ah, ta ugu daranba weeyaan beriis cad oo ciir lagu daray buu ag fadhiyaa miskiinkan waxba haysanin baasto iyo digir iyo ugaali iyo sukuma iyo inta intuu isku daro rigsi iyo hurdada khuuradiisa waxaad ka soo maqli meel meela meel xanuuniba ma lahaba miyayse ahayn iskugu kay soo dar bu wa huwan ka soo wada dhig waxoo dhan ku soo dar wuu isku qasanaya caloosh wadatay uu ka dhirg uu saxanaya subaxiina orodka waa kii xalib muxuu ku seexday bariis cad oo biyo lagu kariy iyo ciir buu ku seexday sakaraad xoolihii maxay u tareen maya Ah, dhib dhib bay u keeneen waana sidaa ogow gidigood baa ah, dhakhtar buu leehay dhakhtar khaasaan leehay ku kalo kaaan leehay ku urku jirtaan leehay inta kasodhakhtar baa malkumood kaa celin maalinkii laguu soo jeedsada dhakhtar kastaa kula jooga xilfaa lagu qaaday waxba ma tarays ee aayar miskiinkaa iskala nolooba waxoo dhan isku ridoo cun iska orod goorta lagu yimaadana arag goorta lagu yimaadana arag laakiin waxba ma tarays waa adduunyadan ku ordayna sidaas kii hele sidaas wey waxaa ka sii nicmada ilaahay uuna sii wax ugu fiican diinta markii laga soo tago waa xorriyadda dadkaadan iska kan baad ah shaah la cabi kan baad ah la fadhiisan kan baad ah la sheekaysan masaajidkaa tegi xaggaa tegi nooca ugu qiimo badan kuwan madaxda balfiir afar qof baa weligood ag taagan ruux kasta uma imaan kara afar qofoo midna ilaaliya midna uu waxweydiiye midna u khaadimo afar qof maa weligii waabarigi kasoo hortoos markuu marabo meel inuu tago intaasoo saacoodo baa laga sii horeyno dad loo sii gogolxaadi halkaasaa dadka laga istaagay hu dhawaanin baa laleeyahy dadkaas dadkiisa waa lagu diray halkaasuu dadka kala hadlay uma soo dhawaan karo dadkaas dadkiiba laba noolaba inaad population dadka dhex gashood la sheekaysato shaah la cabto isla fadhiisataan nooca ugu fiican wey aadamihi baad ku dhex jirta waaga markuu ku beri xayaatada ugu fiican oo africa iyo meelaha lamid aan ku haysanno laakiin in badanoo ka mid a ah uma jeedaan waaga markuu kuu beriyo jus qur-aan akhrisato horta arki maysa waa naadir inaanta masaajid ku tukata salaada fajir qur-aan jus qur-aan la akhristo yurub iyo reer galbeed waa naadir wey abadan juska qur-aan markaad akhrisatay anjeeraad inagu cunaa wax kale ma cunaa subaxii canjeerada gabadha ay kuu dubtay iyo shaahi laba miskiinoo kula joogtay ood hebel hebel aad garanaysa baad kala goosanaysaa koobkii adna qayb abi adna qaybaad abi canjeeradii baad kala goosanaysaa sida baad qadadiina ku kalaad wada cunaysaan cashadii ku kalaad wada cunaysaan weligaa meel cidlaa ku dhici maysa xagga adig iyo wadaadiiyo carruurtii baa isnici afurkii intadinkan baa iska soo horjeedo wax kuu iman male cidaad wax siin male marka dambe iska raxaysanaysaa cuntadiina intaad qaataan ad la aadaysaan ama waxaad leedahay cuntada guriga naga badda masaajidka u doonanayna afur haddii waxbaba lagula cuni waayo waxa ugu xun middaas marka noolasheenna noolal macaan weeye janaazaad ku tukan mid dhinta baad ku tukan kuwa iskuul laga soo ceydhiyey baad geyn kuwa is haystaad kala gar ku kaloo sidaan ad waxayn ku yar yar maaratay jadka ka leexday u naseexayn mujtamacii baad la dhaqmaysaa oo mas baad qaadanaysaa laakiin markaad mujtamaca aada ku jirin waxba waxa tahay male marka ikhwati fillahi shumuuliyat alislaam inaannu si fiican u fahanno oo islaamka aannu ku adkaannoon qabsanno oonu siduu yahay u qaadanno oon aadamahana aan tusinno muuqaalkiisa fiican iyo dhaqankiisa fiican iyo akhlaaqda fiican islaamku leehay qof kastoo waxaad ogaataa cudwi baad tahay soo baarlamaanku lama hebel baarlamaan ku jira qof kastoo muslimiinta yaad xumin u tahay u joogtaa haddaad guul keenti guushaas muslimiinto dhan ba usoo hoyan haddaad dhib keentina muslimiinto dhan buu dhibkaa qaadanaya islaamkamarka nin kastao mas-uuliyaddii islaamku uu ku saaran yahay ilaali inaad ilaa akhlaaqiyaadka iyo heshiiska iyo dhaqanka iyo jiiraanka iyo dhinac kastaba xiwaarka aad la xiwaaraysa kelimada u gudbinaysa intuba inaan hagaajinno oo shumuuliyatulislaam aan qaadanno oon qaabka u fikirro himigeennina uu sarreeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaan kusoo gabagabaynayaa maanta muslimiinta meelaan joognaba muslimiintu waa juzun laa yatajaza wey hal bin hal jasad oo kale siduu nabigeena cabiray humuumtan faraha badaneenna saaran waa muslimiinta wax haysta wey qofkan hemiga saaran dacfigan ka muuqda waa muslimiinta dhibka lagu haya wey dhibkaana waxaa lagaga bixi karaa rabulcaalamiin oo lala xidha waxaa ka mid waajib aada waxba ka qaban karin intaad uka midka ku saaran wax ka qaban karti baa fiican tusaale ahaan hadda ku nool dadka nala nool ee muslimiinta aan ahayn aad bay u sahlan in lasoo islaamiyo haddana kulley meesha costiba maasaan joogaa jiifka soo jiifka lama yidhahdo midka jiifka uh, af somaali jiif maxaa lagu dhahaa caaqil ah guddoomiye ah jiif soomaaliya kama jira wax jiif la dhihi may nabadoonna ma ah oh. jiif waa nin sheekh aha jief jief waxaa un laga yaqaana meelaha ingiriisku uun isticmaalsan jiray jief waa nin dawladda mushaar ka qaadanaya dadkana ay dawladda u soo maraysa asaga dadka waxoodana dawladda u gudbinaya laakiin mushaar buu qaadanaya innaga kuwaa maxaa la dhihi jira dawladdu mushaar qaadanaya waa nin shaati dawladeed qaba oo raqam leh oo mushaar qaata wey jiefkasoo mushaar ma qaato mushaar buu qaataa libaas mucayan u xidhaa waa nin dawli wey marka dowladdana dadka meeshii kala hadleed waa asagaa loo soo mari dadkuna asagay dowladda u marhayaan innagu ma lihin noocaas adu way jiraan odayaal way jiraan oo dowladdu ay isticmaalayo dhihi hor laakiin wax mushaar la siin oo qaab noocaan kulle uma garan shagana waasiye way jiraan iyo garaadiyo laakiin dowladdu mushaar ma siiso waasiye garaadiyo mushaar meel la siiyaa gudoomiye degma kaadi waa waa nin dawliya wey guddoomiye degma almuhim shiif tuulooyinka ninka jiefka hadaad u tagtoo tiraad bishii konton dollar meeqay u dhigantaa ya shan kun bil kasta halkaa dukaankaa tagoo shan kun ka qaada hadaad tiraad islaamku markaa buu soo geli waxaan la waxaan jiif oo dhan waan soo islaamin buu dhih hal xaba ka hadhima gidib wada keeni laakiin awa dareenka noocaa inaga war muslimiinta ama tabar ulaan ku kalo hadda yimid seen dheena baa lagu dhih lagaba in lagu dhahaba dareenka noocaasa maba lihinba hadda kahor waayi abaaru dhaceen baan intaan tuulo raashin geyna jiifkii oo labesintu yimid wuxuu yihi raashinkan ma muslimiinta basaad siinaysaan mase qof kastoo baahan may qof kastoo baahan anima iman kara haa wuu tagay gurigii dharkii jiifku iska soo bedelay dharkiisii raaciyadu soo xidhay laynkii uu soo galay ah, si buu qaatay orod buu isaabtay hedh iskuulka u tagay war gurigaa baa soo carbu meel meeshana war waa la guranhayaa dharkan uniform iska bedelo soo qaado laynka so rif asigan waa qaad wixii oo waa soo islaamay kuwii kaleo dhan uu soo wada islaamiyey wixii oo dhanba waaba tuulada socota teedgeyn diyaar bu maad ahayn adin meel wax lageeye ma haysiin maba lihima dareenka noocaas meelo kalena lacagtaan ku bixinayna ree hebel baa qaaraana intii ka bood hebel baa baarlamaan gelaya inta ku bixi hal qofood islaamka soo geliso nabig alay sl ali bin adr ku yidhi sababkaada ilahi kusaanun geela gudgudanee carabtu aad maarata ay u jecleen yaa kaaga khayr ninkaasaa kaaga khayr ba hal qofa soo islaamisa ha konton dollar baa jiif u qoray daxoo dhan qofkaad keentib waxbaan kusiimaad marka keen maba dhaqaaqis giddi wuu soo wada islaamay say u dhan yihiin oo dhan halku wada keeniba awood waxaan u leenahay marka inaan soo wada islaamnimo laakiin dareenka noocaasa awal ma jirta idinkaa idin weydiinhayaaye markas dadka soo islaamay lagu xareeyo oo tawaliya oo umuurahaasoo dhan loo celiyo ma jiraa iyo jaamacado iyo macaahid ay leeyihiin ma jiraa dadka soo islaamay muslimiinjuddad la dho ya ma leh intaa tu ka sii daran baa jira guddi kenya iyo africa wada mara masaajidda ka dhisan innagu sideenuba xuquuqda bani aadamku safir baan ka nahay hadda masaajid sooma joogin qof curyaana dhib bay ku tahay inuu masaajidkan yimaado in mase baa la soo mari ya ya saxiix dhulka sare me meeshaas meel laga soo tallaabsada ma meel laga gooye meeshii dhagix bamski meel laga gooye hay ninkii gaadhiga weljeerka ku socda see u soo mari meeshaas ya masquul khaas asagu le ma jirtaa meeluu ka soo gala ma jirta oo gaadhiisa soo watu la soo geli maxaa u diiday soo muslimaho inuu jamacada ku tukado lama rabo haye meel ka qaar rabaaba waxa laga dhigba jaranjaraa laisdaba dhigo kor baa loo dheeray adigii lugaha qabayba yaa allahu ku fuuliba hadda meeshan koraan maqribkiisa ware waxaan ninka wareeraaya see meeshan u fuuli way igu qosleen kuwa iga dambeey waxaa walaadu shee waxbaa si kaa meeshuu fuuli laaya miya saasaad u wareegi waayo ninka curyaanka see usuma xagga gaalada masaajid iyo meel kastoo samaynaysa o wax lagaa jeekan karayn yani qofka curyaanka meeshuu kasoo gelil haddii kale exarkiisi iyo m musqushaad meeshii khaaska u ahayd innagaa iskalayn middaas wadaadaan weydiiy war war kuwii lixaadka qabaa baan meelaan geyna walaan ahay se muxuu ka imaan mugurihiisa joogaa laleey kuwii ordahayay baan tabar ulaan ahay meelaan geyna laan ahay kan meel khaasa loo bixin gurihiisaba haska joogay dheh maahe qofkan inuu dadkan la joogo jamaacadu ku tukado darsiga dhegaysto nolosha ka qayb qaataa la rabaa haddaad meeshii jackboynta aad dhigto xaggee soo mari miskiin kul jeerka wada masquul khaasa male dadkan wada laynka gelay ma geli karo waa inay brograamkiisa loo sameeyo ma leh innaga dowladdan baan lahayn meeshii dadkii dadka dhagahala kuwa indhahala wax lagu baro iskuulaad noocaas ma taqaan halkan kenya ma ka jiraan ya haddii la bilaabayna mar dhown weeye dadka dhagahala inan lahayn baan u malayn kuwa indhahala waa laga yaabaa laakiin dhagaala'aantu koldhow ma yn lahaan jirin hadda ma loo sameeye ya hadda gaarteed goorma lagu sameeye wati dhow waa lagu sameeyey idan islaamku waxaasoo dhan islaamku uu ka hadlo marka innaga waxaan leenahay ma garanayna innaga maa garanayna marka inaan xuquuqda qof kasta xaqiisa facdi kula lidi xaqin xaqa wey marka islaamkaa qiimaha badan baan haysana xaqiiqatan faqiir ma nihin qof muslima faqiir ma uha xiwaaryaalka hadda ay doodaan waxaa loo leeyahay isku dhacu xaggee ka imanayaan waxa ugu daran waxaan idinka digahayaa ha dhegaysanina qof haddaada wax kala saarhaya aad ahayn xiwaarka noocaas ama muslimi gaal loo doodahayo ama muslimiin xag eh, qalloocsan ay dooda gelahayaan ha dhegaysanina waxaa lasu keenay muslim ama muslimiin dhexdooda waxaa laga doodhayaa isku dhacan laisku dhacayo muslimiin badan baa reer yurubta hadda xisayaadka soo saaran waxay dhahan konton iyo laba milyan wey muslimiinta yurub ku nool labaatanka sanee soo socota ama soddonka sanee soo socota afar boqol iyo afar milyan bay noqon baale saa dadka yurub haafkeed bay muslimiin noqon baale qaaraddii way isbedeli baale tay baa laga dooday see la yeeli loo celin karaaba dhalmadii baa socota wixii o dhan baa islaamku iska faafayso intaa la cubudhun sii faafahayaan waxaa laga doodahayaa maxaa loo u wada noolaan lahayn muslimkan reer galbeedka ku nool way had iyo jeer ay isugu dhacahayaan isaga iyo dadka hay su-aasha ayaa ka jawaabi dadka maxay isugu dhacayaan waa tagtay adigaa doontay oo ugu tegay meeshooda labaatan milyan baa tahay soddon milyan baa tahay maalin kaste waxaa weyaan adiga ama lagaa sheegan ama been haato ama run haato ama adigbaa welwal qababa oo maarata ma fadhidi way loo noolaan loo wada noolaan laya ay su-aashaa jawaabteedii ahay haye ya mid maa la baktiin markaa haye ya waxaa igu daray dood la doodhayo oo niman muslimiina ah ay doodhayeen ayaa waxay leeyihiin waxaa loo heshiin laaya niman xag jira muslimiintaasa xag jira in lala noolaadayna ogolayn in kanabayna ogolayn ku kale wuxuu leeyahy xisbida nimanka xisbiyiinta la yihahda muslimiinta ayaa dhibkoo kan keenoo dadka isku dira kuba meel buu ka booday waxa wax sax muah waxaa loo noolaan la'yahay nin hawaabid iyo usuul haysta oo wax u fadhiyo oo khatul axmar guduudan uusan tallaabi karin buu aaminsan yahay shan salaadood inuu tukaduu aaminsan yahay ilaah keli buu aaminsan yahay soom baa laga rabaa kan baa laga rabaa waajibaadkaasoo fadhiyo on ama africa joog ama meel kasta joog shanta sane soo lagama rabo usuushaasaad leedahay iyo nin aan waxba aaminsaneyn baad isku meel ah, tegaysaan markaas lagu dhi ha ku hogaamiye asaga adi laguma ogol asaga lagu dhi ku hogaamiye waxba ma aaminsano maalin kasta meel buu kaaga istaagi ah war adiga baad boodi salaaddii buu ku istaagi waad ka boodi soonkii buu ku istaagi waad boodi suurtagal miya maaha de nin wax aaminsan oo wax u fadhiyaano usuul leh inaan waxbaba aaminsaneyn maalba derbi buu ku dhufan adiga marka maanta ah, waa lagu istaaga qof hadduu kugu istaga soma xanuunsanaysa lugtuu kaaga istaagay gacantuu kaaga istaagay calooshuu kaaga istaagay qayladaad qabaxday aamus baa lagu lehay maxaad la qayla dadka in lagula noolaadaa ogolayn war haddii calooshu ninkan igaga taagan yahay waa sida waa usuul qof leh iyo qof aan usuul lahayn baa laleehay kii aan usuul lahayn ha hogaamiyo hana hadlin suurtagal maaha markaa wax suurtagal a ah maaha laakiin haddii ninkan usuusha uu hogaan samayn lahaa usuushiisaas iyo wixii lamid ku hogaamin lahay kanna xuquuq buu ogolaan lahaa meesha layskaga dhacsan yahay waa meeshaas wey waad arta hadda jina soonkiiba dadku muslimiinta u diideenba garhka lama bixin karay dheheen see loo wada noolaan markaa ha hadlin baan lagu leeyahy markaa war anuma hadal kala mae eh, salaadayda iyo soonka maxaad iiga soo faragelin waxa loo isku dhaca keeni waa midaas wey laguma ogola diintaada reer yurub hadda islaamka diin ahaan uma ictiraafn laba wadan miya ama saddex wadan besa ictiraafna islamka inuu diin yahay aqaafo iyo dhaqan bas u ictiraafsan yahin limaada leanna hadday islaamnimo diinahaan u ictiraafaan xuquuq bay yeelanayaan masaajidda masjid baa lagu qori haweenkii afar baad guursan libaaskaadii gabadha xijaabkii bay qaadeen xaq baad yeelan haddii qaanuunka lagu daro sayna taa u imanin bal u fiirsa caqligooda sayna u imanin waxaa laleeyahay islaamku diin ahaan uma aaminsan waa aqaafo iyo dhaqan dad badan haystaan hadhow markaad ku qabsata masaajid baa masaajid annaga nooma qara lagu lehay adigu meel macbadama alabs tagadhe sida kuwa kale budis iyo kuwa jiirka caabudimasmiti kuwa jiirka di la ogolaan adig waa lagu ogolaan kuwa kalena adigii jiir baasu meelna dhigin jiir caabud oo kama kala carari halkaa wadagale le haqaafo wey kuwan halkaa mar isku meel baad maraysaan leann haddii haddii diinhaan loo loo qoro oo qaanuunkii gelaysaa idan xaq baad yeelan masaajidka masaajid baad ku qoran taasa iska u fiirso aadaanka laguma ogola inaad kor u qaadi ma jirto lama mamnuuc wey lanna way og aadaanka axkaamtu wato innaga warba kama haynaba aadaanka wuxuu wato warba kama haynaba idan waxaasoo dhan baa ka jira idan waxaa loo bahay muslimku wuu jiifaa inuu tooso toositaankaadana diintaada baro diintaada markaad barate wayga saxda iyo wayga qaladka iyo wax kasta oo yimaada waxaan idinka tegayaa hal su-aal baan idin weydiin su-aashaas oo moogu qaata soo jawaaba su-aashu islaamkeenu wax kasta inuu ka hadla masle kasta oo timaado iqnawasil islaamka loo bandhigi ama wuu ogolaan ama wuu diidi waxyaabaha hadda casriga ee jooga waxaa ka mid a ah, nin baa laba xaas qaba adigan faaraxa noqo ama garas noqo ama jaamac noqo ama xuseen noqo ama qurac noqo laba reer baad leedahay labada reer labadii gabdhood mid baa dhalaysa mid baa dhasha midna ilaahay caqiim buu ka dhigay ma dhalayso waxaa la yidhi mar haddii sidaa tahay haddee gabadha muslimadda iyaduna in caruur yeelata xaq bay u leedahay carruur dhasho lakiin carruurta yaa hibeeyey ilahay baa bixiy soomo caalamka disu imaada carruur mayaa lagu siin karaa maya hawl baa la keeno waxaa la yidhi waxaan samaynaynaa ugxaantan gabadhan kale dhalaysa ugxaanteeda baan hal ugxaan ka soo qaada ugxaantu waa wax ilaahay ku beeray gabdhaha way samaysmi haddii markaa ayna nin lahayn oo la tallaalin ama haddii hata nin leedahay haddayna ayna uur qaadin oo ugxaantii ayna manidii ku dhicin dib bay usoo bururi dhiigga xaydkii noqo baabi haddana dibbay u samaysmi mar kale xelig uxaanteeda mid kamid ah inti lasoo qaado oo ninkii biyihiisii lagu beero labada haween baa isagaa qaba oo ninkii biyihiisi lagu tallaalo kadib intii la qaado gabadhii aana dhalaynin raximkeeda hala geliyo sidaasay cunuga ku beermi ayadii uurka qaadi ogxaanta yaa iskale xaggee laga keenay ina garas baa laga keenay tanna waa ina oday wey waa dhali weyd halkiibay uur ku dhag waraysatay sagaal bilood wiil bay dhashay wiilka yaale hooyadii waa tee <laughs> ya ikhtalafat ilfuqahaa wey wiilkaas bal arrintaa ugu qaato oo ka meesha la siin tan waxay leedahay anigu xaantaydii weeye tanna waxay leedahay raximkaygii iyo aniga abuurka qaadayba waa kaa bannaanka muxuu ugu beermi waaye ya maxaa tiri ti laga so maaa bruuf ad u haysa daliil ti laga soo qaada inay leedahay ayadu biyihiina may laho soo maada garan raximkiina mayn lahayn meeshii waxay ku samaysa xaggee marka ayadu maxay yeelatay ogxaantii bay leedahay waa daliilkeeda baa lagaa rabaa masaladaas waa waxyaabaha hadda la taqriiriyey ka mid ta marka ya waa shaqaalaa y inay shaqaalo tahay bruufkeeda laga rabaa hmm. ya haye haye ha haddaan midhaha ad weeta tira beertaada aan ku abuurto ood ii ogolaata oon ku abuurto midhiyaa leh maanaa leh bruuf baan kaa rabaa marka adu halka ku abuuraysa oo tiraad haade qiyaas baad la timid meeshaad qiyaaska ka keensataa lagaa rabaa sharciga waa inaad meel ka gelisa sooma ha waa inaad meel u yeeshaa lagaa rabaa haddaad gabadha waxaanti siisi daliilkeedii meesha sharciga ka gelisa haddii aad tii raximkeeda lagu sameeyey aad la timaado daliilkeedii baa lagaa rabaa waa waxyaabaha maanta fiqiga nawaasilka jira wey waana wax jiro bractical la sameeye wey oo dhacay gabadha hadda waa ixtirsan way ordi wiilkaygii ha garas ahaa alxamdulilah wiil baan dhalay bay leeda tukalan hoosta ka agee wiil ka dhashay waa anigaba aniga amaahiye mar dambe haddaan ku amaayo waa arki doontaa walakaas dib dambe u dhal bay leeda anaaba meeshaa ku gaadhsiiye tii kale hoosta ka leeda ya unuganse ma la dhihi karaa laba hoyuu ya ma la dhihi karaa ya ragna ragna wa maya laba hooye ma yeelan kara unuga waa laba hooyaale xooluhu sidigso ma lahan jirin kan laba hooyaale tan baa dhashay tanna maxay leedahay marka marka wiilka unug waa sidig waa la ma dhahaynaa <laughs> wa masalada hoon ugu qaata islaamkeenna iyo fiqigu iyo culimmadu way ka shaqeeyeen waa arrin la taqriiriye wey dhinaca loo ridayba marka waa shumuuliyadda islaamkay kutusinaysa qaanuun laga soo heli waxaa ma jirto abadan waa xorriyad weeyaan iyada xor hadday siisa iyaday u taallaa inta haddii ka booda iyaday u taallaa war iyaday u taalla lama rabee mabaa waxaa la rabaa usul asal baa la rabaa lagu baysgareeyo iyaday u taallaa ma ahee insaanku caqligiisa wax gaab derbigan hadda wax aggaa kaa ma sheegi kartaa derbigan haddaa la yihi imisa qofaa dhinaca ka taagan mase waa cidla miyaa sheegi kartaa caqligaadu intaas waa meesha ma gaari karo meel aada dhaafin baa sida aduba aada dhaafi karin caqligu waa wax gaama hadduusa helin tawjiih islaamiya iyo diin tawjiih hadduusa helin waxa ugu liituu noqonay diyaarada ninka sameeya baa dhagax u sameeya u sujuudi caqliga awe markaa caqliga diyaaradda aad ku keentay maxaa dhagaxan maad garata inaad adu soo qaatay gaarigii diyaaraddiiba ku dhex wataa markaasuu u sujuudi yuu ku sujuuda diyaaraddan aanaa sameeyo caqil baana way caqli taata dhagaxan maxaad ugu foorarsanaysaa caqligu hadduusan sharci haysanin waxba ma keenayo laakiin markii sharciga uu ku daba faylo ayuu aad iyo aad u qiimo leehay marka masaladaana ka soo shaqeeya insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanayna basmaan xusn wasifaat alculaa inuu xaqana waafajiyo waxaan masalada idinku baraarujinaya in sharciga islaamku uu qodo dheeriya oo nin kasta uu ka hadli karin dad baa iska soo istaagi durba saas weeyaan kan saas weeye kan ma sahlan waa masaa'il daqiiqa fiqnawaasila oo aad iyo aad u culus ujratu raxim wax la dhaho raxim gabadh maskiinadu hindiya joogtaa raximkeeda la kiraysan cunug baa lagu beeran waa iyadna waa la biili qaram adhow unuga marka madaa lasla geli waxaasoo dhan wa eh, lagu maarata la sameeyey islaamku laakiin mawqif buu ka leeyahy oo axkaam buu sameeyey oo miisaan buu saaray wuu kala hufay wuxuu baneeyey iyo wuxuu diidayba intuuba wuu sameeyey marka ikhwati fillahi islaamkeenna aanu si fiican u baranno marka qofka muslimka ah runtii miisaan culus buu haystaa laakiin hadduusan garan libaaxu inuu libaax yahayo wax dili kara haddaan loo sheegin ha ma aha baalka doofaarka ilesa ma taqaanaa mudduu ka cabsan jira libaaha libaaha muddo ka cabsan bahal fashow bahashan uu leeyahay maxaa la dhaha bahashan dheer uu leeyahay ya mafaan baa la dhaha maroodiga wuxuu leeyahay maxaa la dhaha isna mafaan baa labadu mafaan baa luqad kale male miya af soomaaliga faan maroodi faan doofaar hayeha adigana maxaa u taqaana dagaagaa la dhahaa ninkaa way kuu diida dagaagaa la dhahaa buu dagaaga dagaago dagaaga doofaar baa la dhihi buu lahjaadka isku mid ma soomaali maaha waxaa la isku dilaya waa waxaas w ninkaaba u yaqaana adi garnuug ma taqaana wa la dhaho ya garnuug ma taqaanaa haye magac kale maxay leedahay eeleelo haye eeleelo laba jeer haddaad sheegan hal mar keli aadaad ku dhawaaqdina maxay noqon eeleele markaad haddaad eele basa tiraadina maxay noqonaysaa waa hal xabaa ninka wuu kugu diidan yahay hal xab hadii la dhaho magac kale yeelan buu ku leeyahy bas haddaad tia waa digsi wax lagu kariya wey eeleel haddaad tiran waxaa weeyaan waa garanuug wey iska ilaali marka intuba soomaali baa ku hadasha waa soomaali haddee marka hadhihin ninka hadduu ku yidhi dagaago soomaali maaha hadhihin waaas waxaan isku dilaynaa mintaas wey ah. Ah. caana qubtana waa layada kashiidana waa la dhahaa iyo kuwo kalena way jiraan dana garanayn waka marka waxaa lagaa rabaa hal lahajaa <laughs> soomina garana marka waxaad yeelaysaan waxaan halkaa u leeyahay marka islaamku shay kasta uu dhiraandhiriyey ah, marka qaali weeye marka qofka muslimka ah rukni adag buu haystaa diintiisa inuu ictizaaz ku dareemo inuu ka taarubo cararamo suuro xun inaad ka keentina ma ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaya ba asman xusna wa sifaat ulcula maxaa saad u dhihi kar ma inta maad mas-uulka tahay adu maay rag baa laga yaaba inay gacanta taagaan o soo galgalanayna noo kaadi ya haye a haye way qoranta kutubtay ku qorantay ogow a kutubta way ku qorantahy fiqu nawaasin baa layihahda a way jirtaa oo waa laga qoray fiqu nawaasinka way ku qorantay markaa soo raadiye arrintaa soo raaday idinkama jawaabaya anugu maxaa yeele wax kasta inaad bilaash iskaga qaataan baan rabtaan ah. marka intii hore idinku filan intan waa waxaa weeyaan raadiya insha alla culimmada joogtee taas raadiya marka baarak allahu fiikum jazakum allahu khayr hada wa sala allahu calaa nabiyina moxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wassalamu calaykum waxat lla barakaatu raalli ahaada waan idin majaajileeye